la doonayo qofka daalibka laga doonaa cilmuka waa inaad ogaato bianna alcilma cilmigu cibaadatun cibaado inuu yahay qaala bacdu alculamaa culummada gobol ka mida waxay yidhaahdeen alcilmu cilmigu salaatu siri waa salaada qarsoon wa cibaadatu lqalbi waana qalbiga cibaadadiisii aslulusuuli asalyaalka asalkooda fii haadihi alxilyati aadaabtan dhexdeeda xaal usuushu ay ahaatay usuusha oo xilyadan dhexdeeda ku sugan bal welikulli amrin arin kastoo matluubin oo layska doonayo qofka daalibka laga doonayo cilmuka waa inaad ogaato bianna alcilma cilmigu cibaadatun cibaado inuu yahay shayga ugu muhiimsan oo usuusha kitaabkan ku qoran iyo aadaabaha kaloo laga doonayo ilaa kitaabkaanu aadaabtii ma koobin dhammaan shayga ugu muhiimsan wuxuu yahay inaad ogaato cilmiga barashadiisu inay cibaado tahay cilmiga ogaalka aad ogaato inay cibaado tahay bal min afdali alqurubaad daacaadka ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu waaweyn inay tahay oo ay ka mid tahay qaala bacd culamaa waxay yidhahdeen alcilmu salaatu siri cilmigu waa salaada qarsoon wa cibaadatu qalbi waana qalbiga cibaadadiisii alcilmigu sidaasay u cadday jireen salafan wa khalafan cilmiga barashadiisu inay cibaado tahay muxamed ibnu shihaab azuhri waa taabici raximahu اllah wuxuu yidhi maa cubida allaahu bishayin afdala min alcilmi ilaahay laguma caabudin shay ka fadli badan cilmi maa cubidallaahu bishayin afdala min alcilm allaah laguma caabudin shay ka fadli badan cilmi abunaciima xilgat lwliyaa ku wariyey khadiibna alfaqiih walmutafaqih xaafid ibn cabdilbari jaamic bayaani wa cilmihi jaamicu bayaani cilmi wa fadlihi waana saxiix sanadkiisu cabdullaahi bn mascuud laftigiisa waxaa laga wariyey addiraasatu salaatu siri dersaynta cilmiga la derseeyaa waa salaadii qarsooneed calaamatu ibnuاlqayim raximah اllah wuxuu yidhi walilaahi daru sayidi اlqowm ilaahay baa iskale caanuhu ku barbaaray sayidkii qoomka wa shaykhu daa'ifa daa'ifada oo zuhaadda ah shayqoodii sahl ibnu cabdilaahi atustari wuxuu dhihi jiray cilmigoo dhan waa baab cibaadada ka mid ah cibaadaduna waa baab waraca iyo dhowrsanaanta ka mid ah waracnimada iyo dhowrsanaantuna waa baab suhdiga ka mid ah suhdiga dhammaantiisna waa baab tawakulka iyo rabbi tala saarashada ka mid ah alcalaamatu ibnuljamaaca alkinaanina tadkiratu saamic walmutakalim wuxuu yidhi bacdu culamaa waxay yidhaahdeen cilmigu waa salaaةu siri wa cibaadaة اqalbi waa noocaas qaaraa waxay keeneen ishkaal soo arooriyey oo waxay yidhaahdeen cilmigu waa wasiilo waxaad ogaanaydaa waxaad ogaanaydaa shaygii aad alle ku caabudi lahayd oo camalka ahaa kadibaad aad camalkii samaynayda camalkii kadib samaynaydaa camalku marka waa maqsuud cilmiguna waa wasiilo marka see loo leeyahay cilmiga ayaa ah cibaado oo weliba ka fadli badan acmaal badan oo weliba salaadaha sunnadaho ay ka mid yihiin see loo leeyahy taasna waxay culummadu uga jawaabeen horta cilmiga dhammaan waa wasiilo sax ma bal cilmiga in badanoo ka mid ah uguna waajibnimo badan wasiilo maahane waa qaayo tusaale cilmiga ictiqaadka ku saabsan allaah sifaaddiisa asmaadiisa waxaad alle ku caabudaydo waxay tahay waa inaad garato sifaadan ood cilmi u yeelato ee camal kaloo amaraha ka dhashaa maba jiro waa inaad ogaato oo aad waxa weeye aad qalbiga markaas ka yaqiinido qalbiga aad ka yaqiinido dhammaan haybiyaadka o dhanna waa saas masaa'ilka iimaanka ku saabsan iimaankuna waa afdal amaa wa afdal alacmaal cala aliطlaaq acmaashoo dhan shayga ugu fadli badan nabiga marka la weydiiyey sala allahu alay slam wuxu yhi aliimaanu biاllah waa ilahay la rumeeye aliimaanu biاllaahna waxa weeyaan cilmiga lagu gaaraya ee acmaal kaloo jawaarix laga sameeyo ma marka cilmigu afdal اlqurbaat wey afdal اlqurbaat wey cibaado kastaana cilmigay u baahan tahay laakiin cilmiga qaybo badan oo ka mid a ah acmaal jawaarix laga samayn maba leh barashadaas aad batad ku caabude oo qaybiyaadkii rumayntoodo dhan waa saas waa waxaad inta ogaato qalbiga ka yaqiininaydo ilaahay sifaadiisii asmaadiisii qiyaamihii wax badan oo sifada malaa'igta waxyaalaha ku tacalluq wa calayhi asalkaas haddaan qabanno marka masaladaas haddaan ku dhisno marka wax oo ah alcilmu cibaada wa calayhi asalkaas daan qabanno fa ina sharda alcibaadati cibaadada shardigeeda ikhlaasu niyati waa niyada oo la barax tiro lillaahi allaahna loo barax tiro subxaanahu ilaahay baa nuqsaan ka fogaynaa wa tacaalaa ilaahay baa sarreeya liqowli ilaahi qowlkiisaa u deliil ah ilaah uu yidhi subxaana wamaa umiruu lama amrin dadkii ilaa liyacbudullaaha allaah inay caabudaan oo keliyaha la amray mukhlisiina xaalo ay u barax tirayaan lahu allaah addiina daacada xunafaa'a xaalo ay yihiin kuwii baadilka ka leexanaa haddaan qabanno asalkaas oo aan nidhaahno cilmigu waa cibaado cibaado kastaabaa ikhlaasay u baahanta ayu cibaado kastoo ilaahay lagu caabudaa ikhlaas kama maaranto oo laba shardiyo cibaado kastaaba leeda aliimaan walmutaabaca cilmiguna labadiyaa laga raba cilmiga la sheegayo oo lagu gaarayo raadi ahaanshaha ilaahay oo cilmiga fadliga badan loo sheegayo waa alcilmu الsharciyu maahan cilmu dibi cilmu dibi maahan caafimaad la barta maahan injineeriya maahan xaasuubaad iyo kombyuutar maahan cilmiga dhammaan qur-aanku uu fadaaisha u sheegay sunnaduna ay fadaaisha u sheegtay ahlucilmiguna ay fadaaishiisa booriyeen dhammaan cilmiga fadliga lagu sheega waa alcilmu sharciyu alxaafid ibnu xajarna markuu sharxayo xadiidka nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin qofka ilaahay kayr la doono ilaahay diinku fahamsiiyaa xadiiska sharxiisu ku keenaa in uu yahay cilmiga la sheegayo inuu yahay alcilmu sharciyu cilmiga sharciga ah cilmu kitaab wasunna waa cilmigaas cilmiga fadaaisha ay u sugnaatay waa cilmiga qur-aanku boorinayo cilmiga axaadiistu fadliga u sheegaydo dhammaan waa alcilmu sharciyu cilmu kitaab wasunna wey cilmigana ammaantaasa ugu filan oo ah in nabigu noo sheegay sal اllahu calayh wasalam qofka ilaahay fahamsiiyo diinka ayadoo loola jeedo fiqigaas in usuushii oo cilmulictiqaad ay ugu horaydo la fahmo cilmigii furuucdana la fahmo qofka ilaahay fahamsiiyo inuu yahay qof ayr all la doonay qof ilaahay qayr la doonay mar haddaad aragto ilaahay inuu qoondadaas wax kaa siiyey oo qayb kaa siiyey cilmigii sharciga ahaa waa inaad dareento ilaahay inuu khayr kula doonay ilaahayna uu kuu galay nicam weyn oon dadka badankooda loo gelin xadiidkaasna mafhuumulmukhaalafadiisa waxaa laga qaadanaya yidhi xaafidku qofka aan ilaahay fahamsiin diinka ilaahay inuusan khayr la doonin kayrba inaan lala doonin saasaa laga fahmaa xadiiskana saasaa laga fahmaa marka cilmiga maadaama uu cibaado yahay cibaado kasta maxay u baahan tahay almutaabacatu walikhlaas cilmigan ajarka lagu helayo mutaabaco wey oo cilmigii nabiga waa inuu noqdo sala allahu calay wasalam cilmulkitaab wasunna waa inuu cilmigaasiya iyo wixii wasiilahu ku gaarsiinaya maxaa yaele cilmiga nabigu uu yiqiin dadkana uu bari jiray fadaa'isha u sheegana waa cilmigaas cilmiga kale ma ahan in la leeyahay ma bannaana bal culummada waxay yidhaahdaan Ah, cilmiga adduunyada ku saabsan badankiisa oo cilmiga dadku uusan ka noolaa karin oo loo baahan yahay barashadiisu waa fardulkifaa'i oo dad dhamoo meel degan haddaysan baran waaba ku dambaabaya maxaa ilahay waa loo dhibtoona dhibkana in la suuliyaa sharci ah marka laakiin haddana si kaleeto unbaa qayrka looga helayaa maahane cilmigan fadaa'ishu ku soo aroortay ma soo gelayo kana mid maaha adiladan ilmiga u sheegayda fadaaishana ma ahan cilmiga ay sheegayda cilmigaas saas darteed adoo meel xisaab ku dhigaya ama ingiriis waxa weeye inaad ku qorato adiladii kitaabkii sunnada oo sheegayday cilmiga fadaaishiisa waa taxriifu lkelim can mawaadiciha waa kelimooyinkii oo laga leexiyey meeshii ay ku soo arooreen waana tabdiil iyo taxriif marka cilmigu mutaabaco waa cilmigii nabiga waxa ajarka laga raadinaya waana ikhlaas u baahan yahay in waxa aad u baranayda cilmiga ay noqoto ilaahay riladiisa dalbidiisa jannada iyo daarta aakhira inaad ku guulaysato naftaada inaad jahliga ka saarto muslimiinta inaad jahliga ka saarto diinka alle kuwa ilaalina inaad ka mid noqoto in diinka islaamku baaqi noqdo nicamka alla ku siiyey inaad ilahay uga shukrido intaas waa inaad niyeysataa nicamka ilaahay ku siiyey oo ay ka mid tahay nicmat اlcaqli nicmat اsamci nicmat اlbasar nicamkaas ilaahay ku siiyey oo aakhirana wax layska weydii doono ina asamca wاlbasara wاlfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula nicamkaas inaad ilaahay uga shukrido oo diinkiisa aad ku barato ood caqligii ku fahamto ood indhihii ku fiirido oo dhegihii ku dhegaysato oo aad ku garato marka taas waa inaad niyeysataa ikhlaas waa inaysan kaa soo gelin wax dan adduunya inaad waxa weeyaan cilmiga barato dadka aad ka kor noqoto cilmiga inaad barato dhaqaale adduun aad ku hesho cilmiga inaad barato madaxnimo iyo kursi ku hesho masaa'ibkaas oo cilmiga fasaadiya waa inaysan ku soo gelin ikhlaas ilaahay raalli aanshadiis waa inaad ku dalbaydo wa calayhi asalkaas haddaan qabanno fa ina sharda alcibaada cibaadada shardigeedu ikhlaasu niya waa niyadoo loo barax tiro lilaahi allah subxaanahu wa tacaala ilaahay baan nuqsaan ka fogaynaa ilaahna wuu sarreeyaahe liqowli ilaahi qowlkiisaa u deliil ah ilaah uu yidhi wamaa umiru dadkii lama amrin ilaa liyaxbudullaah allaah inay caabudaan oo keliyaha la amray mukhlisiina xaal ay u saafi yeelayaan lahu alle addiina daacada xunafaa'a xaalay ka leexanayaan diinaha baadilka wa filxadiidi xadiidkii waxaa ku sugnaa xadiidkii alfardi ee qariibka ahaa xadiidkii almashhuuri la caanbixiyey xadiidkii almarwiyi laga wariyey can amiiri اlmu'miniin cumar bni اlkhadaab radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi inama alacmaalu biاniyaat inamaa wax kale ma ahan sixatu axkaami اlacmaal acmaasha axkaamtooda ansixidda ay ansaxdaa biniyaati niyooyinkay ku yimaadaan ku sugnaadaan alxadiia atmimi اlxadiia xadiidka adugu dhammaystiro xadiidka fardiga ah ee qariibka ah ilaa xadiidkan waa qariib cumar ibnu khadaab keliyaha nabiga ka wariyey sala اllahu calayh wasalam waa qariib qariibnimadaasuna ku socdaa sanadka awalkiisoo dhan xadiidkaas fardiga ah ee la caanbixiyey ee amiiruulmu'miniin cumar ibn اlkhadaab laga wariyey radia allaahu canhu nabigeenna suuban sala اllahu calay waslam wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat oo macnuhu yahay inamaasixatu axkaami اlacmaal acmaasha axkaamtoodu ansixiday ansaxayda biniyatihi ku sugnaadaan niyooyinkay ku sugnaadaan xaqa diinta waxaa kala saara camalka ansaxaa iyo camalka aan ansaxayn waa niyada niyada unbaa kala saarta waxaa waajib kugu a ah marka inaad ogaato wax kasta oo ilaahay ku amray waa inaad ogaatood cilmi u yeelato waajibay kugu maxaa la adaadanba ogeyn ilaahay inuu ku amray ma samayn karti waa inaad ogaato mideeda kaleeto shayga markaad samaydo wuxuu cibaado noqaa markaad u samaydo imtiaal amar qaadasho allah ku amraya samee haddaadanba ogeyn in allah ku amray cibaado kuu noqoma haddaad samaydo ilamaba u samayn imtiaale koo waa inaad ogaato cibaadadan in allah ku amray ood cilmi u yeelato labo waa inaad ogaato qaabkee alla kuu amray maxaa waaa la rabaa inaad qaabkii ula timaado qaabka inaad ula timaado markaasaad ilaahay caabudi kartaa shaygaan waxaad niyeysana in ilaahay ku amray oo aad u samaynayda imtiaal amar qaadasho tan labaad qaabkii ilaahay kuu amray oo inaad garataa si aad u waafaqdo amarka ilaahay oo qaabkii aad ula timaado intaas waa laga maarmaan marka ikhlaas waa in la helaa ikhlaas waa in la helaa ikhlaas hadduu waayana cilmigu musiibo ayuu noqonayaa musiibo ayuu noqonayaa alimaam amed ibnu caaim axmed ibnu caasim alandaki wuxuu yidhi alkhlaas maxaa lagu gartaa in camalkaaga aad mukhlis ku tahay in kale maxaa lagu gartaa waa laga maarmaan inaad miisaan hesho miisaan si aad isku garato ikhlaas camalkaagu ma yahay mase ma ahan wuxuu yidhi axmed ibnu caasim alandaki alkhlaas idaa camilta camalan saalixan falam tuxiba an tudkara bihi qad wa tucadama min ajli cilmika walam tadlub hawaaba camalika min axadin siwaahu fadalika ikhlaasu camalika wuxuu yidhi laba shagaad ku garan karta camalka wuu in ikhlaasiyo o camalka markaad samaydo saalixaa waa inaadan jeclaan in lagu sheeg sheego lagugu weyneeyo camalkaaga daraaddiis cilmiyaa dadka barta alla caalim baad tahay khayr badanaad tahay wanaag badanaad tahay waa inaadan jeclayn qur-aankaa dadka barta waa fiican tahay maasha allah waa inaadan jeclayn sadaqaad la baxday waa fiican tahay waa inaadan jeclayn mujaahidaad tahay gaaladaad naafayda waa inaadan jeclayn camal saalixa markaad la timaado in lagugu ammaanoo lagugu weyneeyo qalbigaaga waa inaadan ka dareemin inaad rabto o shardiga labaad waa inaadan camalkii saalixaayood qabatay ujro iyo mushaar aadan cidna ka weydiisan camalkii saalix ahaa oo aad qabatay cilmigiiyo dadkii bartay cibaado saalixaho kalead samayday qof banu aadana waa inaadan ujro iyo mushaar ka weydiisan markaad labadaas isku darato markaasaa ogaan kara camalkaagu inuu ikhlaas allahu akbar xudayfa ibnu qataada wuxuu yidhi almarcashi jimaacu اlkhayri fii xarfayn khayr oo dhan laba xarafuu ku jira waa laba kelimo khayr oo dhan laba xarafaa kulmida xillu lkisrati wa ikhlaasu lcamali lilah wax aad laqaydo jadiinkaaga maraya inay xalaal noqdaan iyo camalkaaga inaad ilaahay u barax tirto labadaas waa inaad hesho labadaas waa inaad hesho khayr oo dhanna intaasu ku jira camalkaaga cilmiga aad baranaydo oo daalibow aad rabto inaad barato maxaad niyeysan o waxaa la rabaa shaqo intaadan qaban inaad niyeysato maxaad qalbiga gelin waxaa u jaamicsan hadallada kolleyba intaan arkay hadalka zarnuushi zarnuuji oo tacliimulmutacalimka ku sugnaa hadalkaas hadalka sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin na waa ku dhow yahay laakiin kaasaa sii jamcin badan oo hadal jaamica ah wuxuu yidhi alimaamu zarnuuji tacliimulmutacalim dariiqa tacalum wuxuu yidhi badanaa qof camalka u suuraysanaya acmaal camal loo suuraynayo inuu camal adduunyo yahay oo niyo fiican uu ka dhigtay acmaal aakhiro badanaase camal loo suuraynaa inay acmaashi aakhiro uu ka mid yahay laakiin niyadu ay ka dhigtay camal adduunyo niyo xumo daraaddeed fara badana markaasuu wuxuu sheegay ardaga waxaa laga rab inuu niyeysto ardayaa tahay casharaad barana diinaad inaad barata rabtaa waxaad niyeysaydo haddaadanba oqoon bilowgiiba ma joogtid wax walba waxaa ka horeeya maxaa niyeysa markaad cilmi barayd wuxuu yidhi hadal aad u cajaa'ib badanuu ku soo koobay kow waxaa habboon cilmiga dalbidiisa inaad niyeysato ridallaahi wa daara alaakhira ilaah inuu raalli kaaga noqdo garo waxa alla jecelyahe samee alla raalli ha kaa noqdee garo waxa alla necab yahe iska ilaali ilaahay raalli ha kaa noqde kow ridallah wa daara alaakhira iyo janno inaad ku guulaysato waa kow labo waisaalat aljahli can nafsihi wa can saa'ir اljuhaal naftiisa inuu jahliga ka saaro oo uu kala garto waxa alla jecel yahay waxaa la necab yahay xaqa iyo baadilka dadka kalena jahliga inuu ka saaro saddex wa ixyaaa addiini wa inuu diinka nooleeyo islaamnimaduna baaqi noqdo islaamka wuxuu baaqi ku yahay oo uu nagu soo gaaray waa ilmiga ilmiga weeye nabigu wuxuu ku reebay cilmigii ilaahay u soo dhibay saxaabada saxaabaduna taabiciyaalkay ku reebeen taabiciyaalkuna atbaacu taabiciin ku reexeen ilaana la soo gaarsiiyey inaad marka ka mid noqoto dadka sababta oo addiinka alle inuu noolaado oo uu baaqi noqdo ugu dambayn afar waa inaad niyeyso wayanwi bihi shukra calaa nicmati alcaqli wa sixati اlbadan waa inuu niyeysto qofku inuu nimcada caqliga ka shukriyo ilahay caqliguu ku siiyey qalbi ilaahay indhuu ku siiyey dhaguu ku siiyey waana ku weydii doona waxaad ku qabatay dad ayaa dhegihii laftirkoodu ilaahay ku caasina oo waxa weya dhegihii muusiq ku dhegaysanaya hees oo indhihii ilaahay ku caasinayo zine iyo qurun ku fiirsanaya oo caqligii ilaahay ku caasinayo dadka ku dulminaya makri ku samayna adiga waa inaad u niyeysato ilaahay waxa uu kugu rakibay nicamka ee caqliga iyo samciga iyo basarka inaad allah ku caabudo oo aad ku barato diinkiisa ku xambaarto marka taas ayaa muhima intaas inaad niyeysatood qalbiga gelido ayaa muhima fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada la baraxtirideeda intaqala waa ka guurayaa cilmigu min afdali daacaad daacaadka kuwa ugu fadliga badan ilaa axadi almukhaalifaat waxyaalaha sharciga khilaafsan kuwa ugu hooseeyuuna u guuraya cilmigu hadduu waayo ikhlaas oo aan niyadan soo sheegnay qofku niyeysan rida allah wa daara alaakhira wa isaalat aljahli can nafsihi wa can saa'ir اljuhaal wa ixyaaءi اddiin wa ibqaaء alislaam hadduusan uusan niyeysan waa ka guurayaa cilmigu daacaadka kuwa ugu fadli badan inuu ka yahay waa ka guura wuxuuna u guurayaa mukhaalifaadka waxyaalaha sharciga khilaafsan oo macaasidaa kuwa ugu hooseeya Ah, macaasida naarta lagu galo kuwa ugu hooseeyuu aadaya halkaas u guuraya halkaas u guuraya fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada la barax tirideeda intaqala waa ka guuraya min afdali daacaat daacaadka kuwa ugu fadl badan inuu ka mid yahay ilaa axadi almukhaalifaat mukhaalifaat waa macaasida waxyaalaha sharciga islaamka khilaafsan kuwa ugu hooseeya u guuraya halkaasuu tegaya taasna adilo badan ayaa tusayda adilo aad u badan ayaa tusayda nabigeenna suuban salى اllahu calayh wasalam kitaab imaamu axmed xadiis imaamu axmed uu wariyey abu daawuudna uu wariyey wuxuu nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam man tacallama cilman mima yubtagaa bihi wajh اllah laa yatacalamuhu ila liyusiiba bihi carada min addunya lam yejid carfa aljannati yowma alqiyaama qofka barta cilmi oo ka mida cilmiga wejiga ilaahay lagu dalbo cilmu lkitaab wasunna kitaabkii alluu baranaya tafsiirkiiu baranaya xadiidkiiu baranaya fiqigiiu baranaya cilmi oo wejiga ilaahay lagu dalbo qofka dal qofka barta asagoon u baranayn ilaa inuu dheef adduun iyo birbir adduun ku hela maahan wuxuu isleeyaha baro khalaas jaamacad macallin ka noqo mushaar qaado tafsiirka ku taqaqus markaad ku taqaqusto tafsiirkaad jaamacaddaas ka dhigay khalaas dhaqaalahaagaad heli wuxuu leeyaha xadiidka ku taqaqus markaad ku taqaqusto xadiidka macallinaad ku noqeen jaamacadaad ka dhigay mushaarkaagaad qaadeen wuuleeya fiqiga baro ku taqaqus jaamacad macallin ka noqo musheerkaaga qaado ama qaadin noqo musheerkaaga qaado ama muftin noqo mushaarkaaga qaado ama wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta shaqo ka hel mushaarkaaga qaado kulli waa isku waa khasaare qofkaas jannada carafteedana ma helaya carafta jannada ah, war adduunya haddaa rabto xisaab baro oo kombyuutar baro oo caafimaad baro oo injineeriye baro iska dah tafsiirka tafsiir ha u baranin inaad ku shaqaysato xadii ha u baranin inaad ku shaqaysato fiqi ha u baranin inaad ku shaqaysato baro wax kalood adduunya ku raadsato kala saar caakhiradaada adduunyadaada ha isku qaldi ha isku qaldi adduunyada in la raadsadaa waa bannaanta haran ma ah laakiin ha ku raadsan diinta shay diin ah oo ilaahay riladiisa lagu raadiyo adduunya ha ku raadin waa kasaarayda haddii kale waad kasaarta waad kasaarta nabig wuxuu leey sal allahu calay wasalam qofka u barta cilmigii wejiga ilaahay lagu raadi jiray inuu adduunyo ku helo jannada carafteeda ma helo jannada carafteeda xataa ma helo waa kabiira min kabaa'ir dunuub maxaa yeele cuquubo khaasoo aakiruu sheega xadiisku soo ma jeedin waxyaalaha ugu hooseeya macaasidu ka mid noqona markaas cilmigaa waxaa ka mid a ah xadiis saxiix muslimka nabigeena suuban sal allahu calayh wasalam ina wala ina wala naasi yuqdaa yowma alqiyaama calayhi ina awala annaasi yuqdaa yowma alqiyaamati calayhi rajulun istushhida xadiiskii saddexdii sheegaya dadka ugu horreeya naarta lagu shidayo koo waxaa ugu horreeya nin diinka alle isagoo u dagaalamaya siduu sheegtay loo dilay oo jihaad lagu dilay markaasaa rabbi xasuusinayaa nicamku u galay geesnimadu waa nimco alle caafimaadku waa nimco alle xoogu waa nimco alle nicamkaas waa anigii ku siiye maxaad ku qabatay markaasuu leey rabbiyow diinkagaan u dagaalamay ilaa la ii dilay markaasaa rabbi leeya kadabta kadabta beenaad sheegtay walaakiin qaatalta liyuqaala laka jarii waqad qiila ah. waxaad u dagaalantay in lagu yidha geesi waana u dagaalantay waana lagu yidhi abaalmarinta mushaarkaad sugayda wuxuu aha in lagu ammaano waana lagu ammaano adaa raalli ku noqday markaad shaqada qabayd in mushaar saas aad u qaadan lagu idhahdo geesi ah, kunka dhabbaha ugama leexdo waana lagu yidhi maxaa rabta mushaar kale medi markaasaa inta wejigiisa loo la dhigo wejiga isagoo dhulka ku haya la jiidaa naarta lagu tuura soo ma jeedin markaasaa la keenay rajul qur-aanka bartay dadkana bari jiray cilmigana bartay dadkana bari jiray markaasaa la soo qabtaa markaasaa ilaahay yidhahdaa nimcadaanaan ku gal nimcadiya ilahay xasuusiya qur-aankaan ku baray cilmigaan ku baray maxaad ku qabatay markaasuu yidhaa rabbiyo cilmigiyaan bartay dadkaan baray qur-aankaan bartay dadkaan baray darta markaas ilah yidhaa kadabta ah. inamaa tacalamta wacalamta liyuqaala laka qaari liyuqaala laka caalim ah. waxaad cilmiga u baratay dadka u barayday qur-aanka u baratay dadka u barayday in lagu yidhaha qur-aan oqooga masaa'ilka oqooga diiniga waana lagu yidhi mushaarkaad ku shaqaynay saasu ah waa lagu yidhi markaasaa wejiga inta loogu jiido ayaa naarta lagu tuuraa markaasaa la keenaa ninkii qaniga ahaa ee maalkiisii o dhan sadaqada sadaqeeyey markaasaa rabbi xasuusiyaa nimcadu u galay markaasuu yidhaahdaa nimcadaana kuu galay maxaad ku qabatay markaasuu yidhaha rabbiyow dariiq aad jeceshay kama tegin ilaa waa ku baxshay maalka adiga darta markaasaa rabbi yidhaha kadabta waxaad u bixiday in lagu yidhaahdo waa qof deeqsi ah waana lagu yidhi markaasaa inta wejigiisa naarta wejigiisa lagu jiido aan naarta lagu tuura hadda fiiriya dembi ilaah laga galo ku liituu noqda cilmigii marka mar hadduu ikhlaas waaye sidaasuu noqonaya fain faqada alcilmu cilmigu hadduu waayo ikhlaasa niyati niyada la baraxtirideeda intaqala waa ka guurayaa min afdali aacaat daacaadka kuwa ugu fadli badan oo awal ka mid ah waa ka guurayaa ilaa axadi mukhaalifaat kuwa sharciga islaamka khilaafsan oo macaasida kuwa ugu hooseeya kuwaas u guuraya walaa shayca shay ma ahaan shaygoo yuxadimu lcilma cilmiga burburiya milu riyaai istususkoo kale ma ahan riyaai shirkin wadaajinta istususkeeda ow riyaai ikhlaasin ama baraxtiridda istususkeeda walaa shayca shay ma ahaan shaygoo yuxadimu alcilma cilmiga burburiya milu riyaai istustuska oo kale ma ahaan riyaai shirkin wadaajinta istustuskeeda ow riyaai ikhlaasin ama baraxtiridda istustuskeeda cilmiga wax u burburiyaa ma jiro sida istususka ismaqashiinta iyo istususka ha lagu arko ha lagu maqlo siday cilmi u burburido wax cilmiga u burburiyaa ma jiro qofka inay qalbigiisa gasho ha lagu maqlo caalim ha lagu yidhaahdo ha lagu ammaano wax cilmi saas u burburiyaa ma jiro maxay yihiin riyaau shirkin iyo riyaau ikhlaas maxay kale yihiin imaamulqaraafi ayaa dakhiiradiisa ku sharxay waxay kale yihiin wuxuuna yidhi waxaqiiqatu riyaa أن يعمل daacata لله وللناس horta riyaaga xaqiiqadiisa waa qofku daaco inuu u sameeyo allah iyo dadka ilaahay inuu raalli uga noqduu rabaa dadku inay ku ammaanaanna waa rabaa riyaaga xaqiiqadiisu waa saas wa yusamaa riyaaca shirki nuucaas waxaa la yidhahdaa riyaa shirki uu ku caabudaya raallihansha rabbiyuu ku rabaa dadkana ammaanu uga rabaa riyaa shirkiga nuucaas lagu magacaaba walinaasi khaasatan wa yusamaa riyaa alkhlaas marka horeba camalkan dadku u samaynaya ilaahay maba u samaynaya kaasna waxaa la yidhaha riyaa ikhlaas waa riyaa oo maxdi ah labadaas wey maala qofkaanu qur-aanu akrinay ilaahay raalli ahaanshadiisu ku dalbaya dada dadu arka inay dhegaysanayaan markaasu is yidha ku yidhahdaan cod qurxoona markaasu ama qur-aanka sugi oga idqaani oga markaasuu kala dhigdhigay oo codka kala rogrogay riyaau shirkin waa midkaas salaaduu tukanayey xoogaa waa boobsiinay waa boobsiinay markaasuu dad arka markaasuu salaadii dejiyey oo arkaantii sugay oo idqaaniyey waa kaasa riyaau shirki ah, darsiuu akrinayey daduu diinka u akrinaayey marka ilaahay raalli ahaanshadiisa aad ku gaartid islaha dad xoogaa oo ixtiraamayaa yimid oo kuwa akhrinaya aan ahayn markaasuu masaa'ilka aad u balballaariyey ugu fogaaday asagoo islaha yidhaahdeen caalim weeye kanoo kale lama arag waa kaasaa riyaau shirki ilaahayna waxbuu uga rabaa aadmin waxbuu uga rabaa ilaahayna ma aqbalo wax cid kale loogu daray oo xadiis saxiix muslimka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam qaala allahu tabaaraka wa tacaala man camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taragtu wa shirka qofka camal sameeya oo cid kale iigu dara camalka iyo shirkigiisa oo iskaga taga ilaahay waa ka deqtooy ana aqna shurakaay can shirkiyi alle waa xadiisulqudsi marka riyaau shirki waa noocaas riyaau ikhlaasna waa maxe cibaadadan inuu ilaahay ku caabudo maba rabo dadku isku tusa maba tukado laakiin masaajidka waxaa ka galay mid xoogaa uu shaxaad ka rabay hadduusan tukanna wax siima markaasuu masaajidka usoo raacay waa iskala tukado waa farfoorarsaday inuusan xataa weyse qabinaa dhici karta markaasuu hadhow shaadalada masaajidka waa ku tukadaa moogta waayahan hadda dersigaanaanba dhegaystaay moogta midkaana uu xoogaa shaxaada ka raba ma dersigaa dhegaysata waa nin fiicanaata war bal xoogaagan qaado soo ma jeedo dersiga ma tagtaa dersiga hagoynin hadamaandhow waa fiican tahay miduu xoogaa shaxaad ka raba qaraabay malahyina ma saaxiibbay yihiin marka aidkaba foodaba sooma geli jiro waa riyaa shirki xaafid ibnu rajabna xadiiska markuu sharxayana malacmalu biniyaadu ku keenaa qofka muuminka ah ma suurto geli karto inuu nucaasu ka soo furo oo uu tukado isagoo dad istusaya ee aan alle u tukayn ee qofka nuucaasu waa gaal oo munaafaqii cabdullahi ibnu ubayoo kalaa wey laakiin midka kale waa dhici karta qof muslima inuu ka soo furo oo shaydaanku mogta uusan birixiyo qofkii alla caabudayey inuu markuu dadka arko shaydaanku ku dhibciyo qalbiga inuu qurxiyo cibaadadii waa dhacda qofkii oon gaal ahayn laakiin qofaan allaba u sujuuday inuu sujuudo oo tukado isagoo dadku had ku arkeen isle waxay tusayda inaan iimaan laguba eragba oo uu kaafir yahay taasay tusayda marka waa arrin musiibo ah waa arrin musiibo ah ibnulqudaama wuu ka sheekeeyey ibraahim ibn alashcaf waxaan maqlay yuri imaamkii weyne caabidka zaahidka ahaa fuday ibnu ciyaad oo habeen tukanaya oo aqrinaya suuratu muxamed oo booyaya oo ku celcelinaya aayaddan walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wاsaabiriina wanabluwa ahbaarakum ilah wuxuu leey subxaana wa tacaala wallaahi waa inaan imtixaanaynaa ilaa aan ogaano cilmi duhuur oo waxa weya jazuhu ku xidhan yahay wey ilahay horay wax walba uu ogye laakiin shayga markuu soo muuqdo marka oo qofku sameeyo markaas abaalmarintu ku xihanta ee qofku intuusan samayn ogaalka alla ogyahay abaalmarintu kuma xihno marka ilaa aan ogaano cilmi duhuur dadka jihaadayo idinka idinka mida oo sabraya ilaa aan imtixaano xaaladihiinu ilaa yidhi wanabluwa akhbaarakum xaaladihiina ilaa aan inin imtixaano oon inin kala saarno kan mukhliskaa iyo kan muraacigaa waa inaan imtixaanayna ilahayna wuu dhaafay markaasuu wuxuu leeyahay alfudayl ibnu ciyaad aayaddaas wuxuu ku celcelinaya jumlada ugu dambayda wanabluwa akhbaarakum markaasuu wuxuu yidhaahdaa watablu akhbaaranaa in balowta akhbaaranaa fadaxtanaa wahatagta astaaranaa in balowta akhbaaranaa ahlagtanaa wacadabtanaa ilaahyow haddaadna imtixaanto ilaahyow waaawaadna fadeexaynayda ilaahayow haddaad asturkayaga dilaacido oodna imtixaanto alla waadna cadaabayda waana halaagaydaa waa noo dhammaatay maxaa yeele balada nugu jirta qulubteennaan ognahay ikhlaasku suu qalbigeenna ugu yaryahay xubu dunya uu qulubta uga buuxo taasaan ognahay de waa zaahidkii ku caanbaxay zuhdiga iyo ikhlaaska a'immada muslimiinta uga markhaati kaceen markaasuu leeyahay rabbi haddaad na imtixaanto waadna fadeexayn rabbigow haddaadna imtixaanto waa halaagsamayna cadaabkaagaana gelayna markaasuu leeyahay aayadda markuu akhriyaba inta booyo wadi waayo uu leeyahay naftiisii inta qof kale ka dhigo uu la hadlaa markaasuu leeyahay tazayanta linnaasi watasanacta lahum watahaya'ta lahum walam tazal turaa'ii xataa carafuuka faqaaluu rajulun saalix faqadow laka alxawaa'ija wawasacuu laka fi lmajlisi wacadamuuka khaybatan laka maa aswa'a xaalaka in kaana haadaa sha'nuka wuxuu leeyahay dadkaad isku qurxiday dadkaad istustay dadkaad isku diyaariday kama suulin inaad istusayda hadda ilaa ay ku barteen oo yidhahdeen waa nin saalixa waa caalim waa nin taqiya waa nin zaahid ah danahaagay gudeen markaad timaadaa la yidhaha shiika fadhiga ha looga kaco waa ku weyneeyeen walahooga kuu sugnaaday haddaad saas walle hoog waa kuu sugnaaday mar haddaad sidaas tahay waxaan maqlay yidhi asagoo leh haddaad awooddo inaan qof ku garan oon lagu baran ku dadaal inaan qofna ku baran qofna inuusan ku garan ilaahayna aad caabudo salafkuna waxay ahaayeen inaysan cibaado samayn ayagoo awooda inay sameeyaan ayadoon la arkayn dadka hortooda kuma samayn jirin cibaado kastoy awoodaan in ayadoon la arkayn ay sameeyaan dadka hortooda kuma samayn jiro ee waxay isku dayi jireen inay qariyaan haddaad awooddo inaan qofna ku garan yeel waxay kaa dhibayda male dadku inaysan ku baran waxay ka dhibayda male dadkuun ku ammaanin waxay ka dhibayda male hadday dadku ku caayaan mar haddaad ilahay agtiisa ka ammaananta uu dhihi jir hadalkaas kitaabu tawaabiin uu ku keenay ibnu qudaama uu ku keenay marka cilmiga wax ula mid ah oo musiibaa ma jirto riyaa iyo istus iyo ammaan jacayl ma jirto wuxuu ku yidhi wa milu tasmiici ismaqashiinta oo kale wax u burburiya oo u baabi'iya cilmiga ma jiro sida ismaqashiintaoo kale istuska waxa weeye inaad samaydo afcaal oo dadku arkayaan oo dadku inay kugu ammaanaan aad rabto tasmiicana waa inaad ku hadasho aqwaal aad dadka maqashiinaydo ood rabto dadku inay kugu ammaanaan ka midna ficilku ku tacaluqaa midna qowlka riyaaga oo waxa weeyaan oo hore wuxuu ku tacaluqaa afcaal oo dadku kugu ammaanaan tasmiicana waa aqwaal dadku kugu ammaanaan sidaasay kale yihin wa milu tasmiici ismaqashiin oo kale bian yaquula waa inuu qofku yidhaahdo oo daalibkaa musamican xaal u maqashiina kayrahu kayrkiis calimtu waa bartay waxafitu waan xifdiyey dadu ismaqashiina markaasuu leeyahay kitaab hebelan xifdiyo mid hebelan xifdiyo kaas korkan ka hayaaho uu leeyahay wuxuu isleeyahay dadku haku maleen ha ku maqleen intaasu isleeyahay wacalayhi marka kaas haddaan qabanno oo ah riyaaga iyo ismaqashiintu inay yihiin musiibada ugu weyno cilmiga baabi'iya haddaan kaas qabanno faltazim laasim adtakhallusa inaad ka saafi noqoto min kulli maa shay dhammaantiis yashuubu barxaya niyataka niyadaada wax kasta oo niyadaada barxaya niyadii waxaa la rabay inay ku jirto raalli ahaanshaha ilaahay dalabkiisa daarta aakhira dalabkeed naftaada inaad jahliga ka saarto dadka kale inaad jahliga ka saarto diinka alleh inaad noolaydo islaamku inuu baaqi noqdo nimcada alle ku siiy inaad alla uga shukrido niyadii taasay ahayd waa inaad ka ilaalidaa niyadaas in wax kale soo galaan ood cilmiga u dalbaydo wax kale inay niyadaasi soo galaan wacalayhi kaas haddaan qabanno riyaaga inuu cilmigii baabi'inayo taas haddaan qabanno marka faltasim laasim adtakhallusa inaad ka saafi noqotood ka fakato min kulli maa shay dhammaantiis yashuubu barxaya niyataka niyadaada fii sidqi dalabi cilmi dalbidda ka runsheegiddeedana ku barxaya inaad ka run sheegtaa la rabee dalabka oo ikhlaas ay kuu noqoto wixii sidqigaagaas barxaya waa inaad ka saafi noqoto maxaa ka mida ah? ka xubi duhuuri muuqasho inaad jeclaato dadka inaad ka dhex muuqato dadka faraha lagu fiiqo sheekh hebel halkaa maraya waa sheekh hebel sheekh hebel miyaa taqaan waxaad rabtaa inaad dadka ka dhex muuqato kaasoo kale inaad jeclaato watafawuqi sarayn iyo kor noqosho cala dadka asaagaaga ah, aad ka kor noqoto waxaad jecel tahay ood cilmiga u baranaydaa dadka waalkaa ah ama daada ama kugu filkaa dadkaas inaad ka sara marto dadkaas inaad ka sara marto siladaa dadkaan adoo ka sarreeya aad aragta waa hoogta waa khasaarta wa jaclihi wa ka jaclihi waa cilmiga ka yeeliddiisoo kale sullaman jaranjar laga yeelo liaqraadin dano wa acraadin iyo birbiryaal waxaad cilmigii inaad ka yeesho waxyaalaha barxa waxaa ka mid a cilmigiioo laga dhigo jaranjar lagu gaaro danaha adduun ah, danaha adduun wa acraadin iyo dhaldhalaalka adduun acraadtu waa dhaldhalaalka isagaa sii fasira oo maxay yihiin danaha iyo dhaldhalaalka oo min jaahin sumcad ah waxaad rabtaa qof aad sumcad leh warkiisa la aqbalo inaad noqoto waxaad cilmigaad u barayda saas o maalin ama maal inaad ku heshaa waxaad u baraydaad xadiiska u xifdine tafsiirka u xifdine fiqiga u barane maal inaad ku hesho sidaad rabtaba aad ku heshid waa hoogto waa khasaar ow tacdiimin weynayn maalkaas wuxuu soo gelaya kii aad jaamacadda ka qaadayday kii aad ka qaadayday iskoolka kii aad ka qaadayday qaadinimada kii aad ka qaadayday wasaaradda arrimaha diinta ka shaqaynta aad ka shaqaynayday muftiga midaad ku ahaad wixii oo dhan aad soo gelaya wixii oo dhan aa kuu soo gelay waxaas aad ku heshid aadna wax u bare meeshaad ka hoogta waa halkaas meeshaas wey meeshaad ka hoogta ow tacdiimin weynayn waxaad cilmiga u baraydaa dadku ha ku weyneeyeen ha ku addeeceen waxa weeye gacmaha lagaa shumiyo shiiqayga ha lagu yidhaahdo taasaad aragta markaasa leeda horta darajadaas waa inaan soo gaaro in lay koolkooliyaan rabaad leeda waa hoogta waa hoogta ow dalabi maxmadatin ammaan dalbideed waxaad cilmiga u baranaydaa waxaad leedahay hal lagu ammaano sheekh hebel cilmi badana waracsana dhowrsana alla kacabsi badana intaasaad raadayda ow sarfi wujuuhi naasi dadka wejiyaalkooda inaad soo leexido ilayka xaggaaga waxaa rabtaa dadka inaad isku soo xirto oo dadka culummada kale aad ka xalaqaad badato leedaha sheekh hebel inta u fadhido miyaad aragteen kun a u fadhiyo maxaa arda u fadhiya darsigiisa ma aragteen intaasaad rabtaa waa hoogtay waa khasaartay dadba cilmiga saas u baratay hoogtay dadka inaad isku soo xirtaan rabtaaho ay adiga dadka kugu xiran oo wax kaa barta ay ka bataan culummada kale kuwa wax ka barta aw sarfi wujuuhi nnaasi dadka wejiyaalkooda inaad soo leexdo ilayka xaggaaga fa ina haadihi intaanaan soo sheegay iyo wa amhaalahaa kuwa la midkaa ah, idaa shaadad markay baraxdo anniyata niyada afsadadhaa way fasahaadineen wadahabad wayna tegaydaa barakat اlcilmi cilmiga barakadiisuna waa tegaydaa ah. waad hoogaysaa cilmiga barakadiisina waa baaba'aydaa walihaadaa saas daraaddeed yatacayanu waxaa farducayn ku ah calayka korkaaga an taxmiya niyataka niyadaada inaad ka ilaalido min shawbi اliraada doonis baraxeed likayrilahi alla qayrkiis aad doonaydo doonis oo aad doonaydo ilaahay qayrkiisa waa inaad niyadaada ka ilaalido markaad cilmiga baranaydo markaad ku camal falaydo marka aad dadka baraydo walihaadaa sidaas daraaddeed yatacayanu waxaa fardulcaynku ah oo ku caynoodaya calayka korkaaga an taxmiya inaad ilaalido niyataka niyadaada min shawbi liraada doonis barixeed illahi alla qayrkiis aad doonaydo tacaala ilah waa sarreeya bal wa taxmiya alximaa seeraha waa inaad ilaalido iska daa qalbigaaga inay gashee xataa waa inaada qalbigaaga gadhasho waa inaadan ku dhowaan qalbigaaga inay soo gasho waxyaalahaas xataa waa inaadan ku sigan iska daa inay soo gasheen dii kale waa kasaarta abulcabaas alabyaani shiikh la yidhaah uu wuxuu ka soo raray qaraafi hadal cajiib badan wuxuu ihi saddex kelimo meel aad ku qorto haddaad weydo ciddidaadaa lagu qorta ee lagama tago warqad haddaad weydo oo kitaab weydo oo loox weydo oo dhagaxaad ku qorata cidida xataa waa lagu qora maxaa yeelay waa wax qofka qayrka adduun iyo adduuna ku jira waana saddex kelimo ah, saddex kelimo marka sinaba loogama tago wuxuu yidhi alaaun low kutibna fii dufrin lawaasicahuna saddex cidi haddii lagu qoro xataa waa waa u waasac noqonaya wa fiihinna khayru اdunyaa wاlaakhira saddexdaasayna ku sugan yihiin ayr adduun iyo aakhira ayr adduun iyo ayr saddexdaasay ku jiraan ittabic walaa tabtadi waa tana mudda koobaad raac nabiga bidcaha la imaan waa midda koobaad ittabic walaa tabtadi labo itadic walaa tartafic khuduuc oo ha isla weynaan khuduuc tawaaduc ha isla weynaan itadic walaa tartafic tan saddexaad man tawaraca laa yatasixu qof waracnimo ku dhaqmaa oo xalaal miiranaya dhaqaalaha ma ballaarsado dhaqaale uma bato ma uma waas ma waasacsado dhaqaalaha maxaa yeelay albaab kastoo wax ka soo gelayaanu iska fiirina man tawaraca laa yatasix furuuqa ayuu ku sheegayaa qaraafi juska afraad saddex boqol iyo sagaal safxada ah saddex boqol iyo sagaal waa waa furuuqa qaraafi alcalaamatu ibnu rajab kitaabkiisa faa'iidada badan oo la yidhahdo fadlu cilmi salafi calaa cilmi اlkhalaf fadliga uu ka fadli badan yahay cilmiga salafku cilmigii khalafka kitaabkaas wuxuu ku sheegaa calaamadaha lagu yaqaan cilmiga aan naafic ahayn iyo calaamadaha lagu yaqaan cilmiga naafica wuxuu yidhaahdaa cilmiga aan naaficayn waxaa ka mid ah qofka bartaa kibir ayuu siiyaa faan isla weyni sarrayn inuu dalbo tartan adduunyada uu ku tartamo inuu jeclaado inuu culummada u faano iyo dadka caamada ah inuu la murmo iyo dadka inuu isku soo xiro dadka kalena ka gooyo waa calaamadda lagu yaqaan cilmigaan naafic ahayn bal waxaa dhici karta arrimahaas uu sheegayana xadiisa ku sugan xadiis uu xasan kaga dhigay sheekh naasir saxiixu jaamicu sagiirka oo xaakim bayhaqi shucab aliimaan aajuri akhlaaq اlculamaa khadiib baqdaadi alfaqiih wاlmutafaqih ibn cabdilbari jaamic bayaan cilmi wafadlihi dhammaan ay ku wariyeen oo nabigu yidhi laa tacalamu اlcilma war cilmiga ha u baranina litubaahu bihi اlculamaa inaad culummada kula faantaan culummada inaad ugu faantaan walaa litumaaru bihi sufahaa inaad sufahada iyo maangaabta kula doodaan walaa takhayaruu bihi اlmajaalis iyo inaad fadhiyaalka ku doorataan oo isiraahdaan ha lagu hormariyo shiikha xagga fadhiisa ha lagu yidhaahdo faman facala dalika fanaaru annaar qofka sidaas yeela naaru leey cilmigu hadduu ikhlaas waayo wuxuu aadayaa ilaa axadi اlmukhaalifaat wuxuu yidhi xataa dhici karta dadkaan cilmigoodu naafic ahayn inay sheegtaan inay culumtoodu tahay ilaahay barashadiisa raalli ilaahay raadintiisa wax kalena uusan dan kale ka lahayn inay afka ka sheegtaan ayagoo isle quluubta dadka aad ku weynaataan calaamadaha lagu yaqaan cilmiga aan naafic ahayn xaqa haddii loo sheego uma hogaansano wa khaasatan haddii qofka xaqa wadaa uu qof asaga ka da'ya ama ka cilmi yar uu yahay kama qaato xaqa qofkaan cilmigiisu naafic ahayn maxaa yaele wuxuu isleeyahy dadka indhahoodaad ka dhacay alaleey sheekh hebel miyaad ogtahay maanta arday hebela u toosiyey ah. marka kama qaato maraasi kalena waa la sheegay anaga kaa oga iska daa halka masala meel ku aragta la boodaysa ah, kama qaato ah, kama qaato kama qaato di loo keeno hmm, ma ka qaato cilmiga naafica calaamadaha lagu yaqaana waxaa ka midu yidhi saaxiibkiisu adduunyadu ka cararaa madaxnimadu ka cararaa caanbixintuu ka cararaa ammaantuu ka cararaa dhammaan waa ka fogaadaa waa calaamadaha cilmiga naafica waxa lagu yaqaan calaamadaha cilmiga naafica waxaa lagu yaqaanaa qofka cilmiga naafica barta cilmi ma sheegto qofna uma faano dadka culummadaana jaahil ma yidhaahdo u fiirsada hadalkaa walaa yunsibu kayrahu ila aljahl dadka kale war jaahil wey wax ma yaqaan ma yidhaahdo ma yidhaahdo ma yidhaahdo ilaa man khaalafa sunata wahlha ahlulbidaca kuma jiraan qof sunadii nabiga khilaafay culummadii ahlu sunnaha ahaydna khilaafay kaas jaahil waa laleey maxaa yeeley fainahu yatakalamu fiihi qadaban lilah laa qadaban linafsi kaas waa inuu ka hadlaa kana digaa cara uu ilaahay dartiis u caraysan yahy maaha naftiisa inuu araysany naftiisa inuu caraysan yahy marka jaamicu bayaan cilmi waxaan rabaa fadlu cilmi salaf calaa cilmi اlkhalaf aad cajaa'ib u ley waa in la akriya oo qofka uu akriya walilculamaa culummada waxaa u sugnaaday fii haadaa arrinkan oo ah riyaaga iyo tasmiica in laga cararo layska ilaaliyo aqwaalun hadallo wa mawaaqifun iyo meelo ay ka istaageen hadallo adadag ay ka yidhaahdeen iyo mawaaqif ay ka istaageen ayay culummadu leeyihiin ayay culammadu leeyihin walilculamaai culammada waxaa u sugnaaday fii haadaa arrinkan oo riyaaga ka cararidiisa aqwaalun aqwaal ay ka yidhaahdeen wa mawaaqifu iyo mawqifyaal ay ka istaageen aqwaashaas iyo mawaaqiftaasoo wuxuu yidhi bakar abu zayd bayantu aan caddeeyey darafan qayb oo minhaa ka mid a ah fi lmadxaf ilawal baxiga ugu horeeya min kitaabi tacaalum caalim iska dhigidda kitaabka aan ka qoray kitaab la yidhahdo atacaalum uu leeyahy caalim iska dhigidda musiibadeeda kitaabkaas baxigiisa koobaadan aqwaasha culummada ku soo arooriyey oo riyaaga iyo istususka iyo masaa'ibtaas ka digayda wayusaadu waxaa lagu siyaadinayaa calayhi baxigaas nahyulculamaa culummadu inay reebeen can idubuuliyaad masaa'ilka gurbaanka loo nisbeeyey masaa'ilka oo gurbaanka loo nisbeeyey masaa'ilkaas waa reebeen culummadu maxay tahay masaa'ilka dubuuliyaad badligu waa gurbaan marka masaailka loo nisbeeye xayihi wahiya masaa'ilu waa masalooyinka allatii masalooyinka bihaa masalooyinka loola jeedo allatii masalooyinka yuraadu bihaa loola jeedo ashuuratu caanbixidda waa masalooyinka loola jeedo inuu qofku isku caanbixiyo ah, masaailkaasaa laydhaha dubuuliyaad ah, ad ay culammadu uga digeen iska arday yaro miskiin ah laba masalo saddex mas'alo uu diyaarsanaa ad u baxinaa waa dhan walbuu ka fiirinaa meelaha culummadu iskugu timaad uu masaa'ilkaas in laga hadlo uu kicina uu leeyahay masaladaas xoogaa maadaama laysku yimid maa masalo la baaro sida masale hible oo kale waa u gam waa u fadhina marka lasoo hadal qaado uu la kaca marka uu leeyahay masaladaas kollayba asal waxa uu ah aayaddaas axaadiista ku soo aroortana waa shan intaan ka ognahay culummaduna toddoba qowl waa kuwii ka lahaa sheekh hebel halkaas kitaab hebel intaas kaga yidhi intaasuu hebelna ka yidhi hebelna saasaa looga jawaabay markaasaad waxaad moodaa mufti mufti oo baxr aan xeeb lahayn baxrun laa lahu waa laba misalo saddexaa u diyaarsan inuu isku caanbixiyuu raba ama waxaa ka mid ah nin caalimo hortiis masale uu ka hadlay ama culamo ahlu sunnahu daalibuu ka hadlay uu isku caanbixina ah, le wabaan ridine waaba soo wadaaba waqad qiila waxaa la yidhi zallat lcaalim caalimka simbirixashadiisa madruubun laha dablu gurbaanka loo garaaca ah, caalim hadduu simbirixdo gurbaana loo garaaca maxaa loola jeedaa haddii aroosyada oo kale gurbaana la garaaca maxaa caanbaxayda oo shuhroobayda hebel iyo heblaayo waa aroosay ah, ila gurbaana loo meeqaa maqashay shayga gurbaanka loo garaaca waa faafa warkiisu ah, warkiisu war qarsoon maaha saas darteeda sunno weeye arooska in loo garaaco soo ma jeedi ilaa nabigaa yidhi sal allahu alay waslam aclinu nikaax war nikaaxa iclaamiya ah, hala iclaamsho waxyaalaha marka lagu iclaamsho waxa ugu fiican wey gurbaanku ah, gaw war waa maxay meshan gawda maanta o dhan ka yeerayda iyo gabdhaha baraanburaya hebel iyo heblaaya aroos hadhow berri ayagoo gacanta ishayo oo isbitaal usii socda gacanta ku dhegan yaho hadii la arko naag salaad gacanta kudh la dhihima waa tishada gurbaanka loo garaacaye ha waa caanbaxday soo ma waa caanbaxday arrintaas soo ma marka gurbaanku wuxuu keena caanbixin caalimka zalladiisana caanbixinay keentaa caalimka maradiisu waa dhowrsanta shaatigiisuna waa cadi maryahan cad maxay uga fadli badan yihin maryaha kale dharka cad nabigaa sheegay sal la ala sl dharka waa ka fadli badan yihin isagaa yidhi nabigu xirta dadka idinka dhintana ku aaso sababtay uga fad badan yihin dharka kalceye dharka kale wasaq kasta waa ku sidane cidna kaama warqabto adaa isog alle un baa ku og ah. laakiin midkan cad tiqsiyar hadduu halkaas uga istaago bis wey xir yaraa ku istaagay wasaq yaruu ku reebay waa ka muuqanay waa inaad siibto ama ka dhaqdo ah. wasaqda ma qarsato ah. marka caalimka shaatigiis waa cadya go baftaahu wataa goadu wataa wax yar oo khalad hadduu ka dhaco mashriq iyo maqhrib baa lala kala aada waa caambixe waa caambixe waxaad moodaa gurbaanka iyo caalimka maxaa ka dhaxeeya caalim gafay hadalkiisu waa caambaxa gurbaan wixii loo garaacaana waa caambaxaya marka calaaqada iyo wajuushabaa ka dhexeeya waa maxee waa shuhrada iyo caambixidda sida wixii gurbaan loo garaaca u faafaan caalim hadday wax yaru ka dhacaan waa caambaxa marka qofa isku soo saara iska miskiin arday ah waxba ogeyn markaasuu saasuu yii waxna ma ogey waa jaahile saasna waa yidhi inuu u karin bileeyana waa dhacdaaba u rubisaanaba rubisaan macnaha inuu u siyaadiyo wuxuusan dhihin u yidhaahdo saasna waa yidhi saasna waa yidhi saasna waa yidhi hmm. waana masaaibka waxyaalaha masaaibka lala dhaxlay ka mid tahay culummada laga been sheego waxaysan dhihin loo dhaho sun weeye qofka uu laqlaqayo waa umana badna inuu addunyada xataa ku badbaado iska de aakhire masaaibkeed addunyada inay ku taabtay u badanta shaarixa waa kan ka soo raray kalaamkii ibnu casaakir ee qiimaha badnaa tabyiinu kadib ilmuftari safxadiisa afartan iyo koobaad hadal dheer oo uu ku lahaa uu dhihi jiray iclam ogow ana luxuuma alculamaa'i masmuuma waxaad ogaataa culummada hilibkoodu waa sumaysayn culummada markaad wax ka sheegaydo xamanaydo ogow hilib sumaysanaad cunaydaa hilibkoodu waa sumaysanya wacaadatulaahi fii hadki astaari mutanaqisiihi macluuma dadka culummada nuqsaamiya sida ilaahi weyna u dilaaciyo u fadeexeeyana waa arrin la yaqaan ah. arrin la yaqaan wey ah, oo laog yahay la og yahay lianna alwaqiicata fiihim bimaa hum minhu bura'aa'u amrun cadiim maxaa yeelay in culummada lagu dhaco wax laga sheego lagana sheego waxay beri ka yihiin arrinkeedu waa weye wa tanaawulu liacraadihim bizuuri wاliftiraa'i martaqun waqiimu in waxa weeyaan sharaftooda la gaaro been abuur iftiraa waa makaanu daaqid xun wاlاkhtilaaqu calىa man ikhtaarahum اllaahu minhum liancaashi اlcilmi khuluqun damiim in lagu been abuurto dadka ilaahay u doortay cilmiga waa akhlaaq liidata laakiin wاlاqtidaau bima madaxa allaahu bihi qowla اlmutabiciina min اlistikfaari liman sabaqahum waصfun kariim laakiin waxay tahay in lagu daydo wixii ilaahay ku ammaanay dadka raaca nabiga iyo saxaabada oo ah inay dembi dhaaf u weydiiyaan culummadii ka horreeday iyo dadkii mutaqiintahay oo saxaabada ugu horeeyaan waa tilmaanta wanaagsan maxaa yeele markaasuu aayaddii keenay oo yidhi allah subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa wuxuu ku ammaanay dadka mu'miniintii ka horreeyday u dembi dhaaf dalba allena makaarimta wanaagsan iyo makaarimta xunba isagaa u ogaal badan wاladiina jaaءuu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana ilى aakhiri اlaaya keen wallahu subxaanaه wa tacala aclam wslى اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed